waxaan ku soo jirnay kitaabkii sharxu qadri nadaa waballi sada nawaasikda ayaan ku dhex jirnay laa naafiyatu liljinsi tacmalu camala inaan soo gaarnay walaa laa laada annaafiyatu ee anfinayda liljinsi lixukmi jinsi jinsiga xukunkiisa anfinayda mithlu ina ina oo kale weeye walaa laa laadaasaa mubtadaa mithluna qabar muqadama ilaa iyadaa waxa weeyaan muxadathu canhu oho laga warama leedaa laga warama muxadathu canhu shayga laga waramaaha mubtada laga dhigtaa walaa laa laada annaafiyatu anfinayda liljinsi waxaa loola jeedaa lixukmi alkhabari can iljinsi waxa jinsi lama anfiyo jinsi lama anfi karo rijaal ma jirto ma dhihi karta rijaal waa jirta ee waxa laga anfinaa xukunka khabarkaa jinsiga laga anfina qiyaam maalan laa rajula qaa'imun wax rajuloo dhan ma taagna rajulka daatadiisa la anfinmaa rajul waa jira laakiin sifadaasa laga anfina oo qiyaamka ah marka waxay tahay naafiyatun liljinsi naafiyatun lixukmi alkhabar can iljinsi khabarka xukunkiisa jinsigoo dhan ka anfineen ah, jinsigoo dhan ayay ka anfineen ayay ka anfineen wlaa laa laada annaafiyatu anfinayda liljinsi lixukmi lkhabari can iljinsi xukunka qabarka jinsiga ka anfinayda mithlu inna inna ayay la mid tahay fii nasbi اlismi wa rafci اlkhabari waxay kala mid tahay fii nasbi اlismi isimka in la kordhigo wa rafci اlkhabari khabarka in la rafciyo halkaasay kala mid tahay meeshay kala mid tahay waa halkaas laakinna camalahaa laakina camalahaa laada camalkeedu khaasun wuxuu gaar ku yahay binakiraati nakirooyinku khaas ku yahay ah, nakirooyinka uu khaas ku yahay nakirooyinka almutasilati la xiriirta bihaa laada laakina camalahaa laada camalkeedu khaasun wuxuu gaar ku yahay binakiraati nakirooyinku khaas ku yahay Ah, nakirooyinka uu khaas ku yahay ee inadii ayada maxaan ogey hadda dhinac waa iskala mid waa laskaga shabahay oo mid walbaaba tansib isma wa tarfacu lkhabara laakiin inada waxaan ogeyn macrifaya nakir labadaba ku camal fali kartaa ah, ina rajulan qaaimun ina zaydan qaaimun labadaba waa la dhihi kara ah, inadu macrifana waa ku camalfali kartay nakirana waa ku camalfali kartay laakin laadu nakiray khaas ku tahay laakina camalaha laada camalkeedu khaasu wuxuu gaar ku yahay binakiraati nakirooyinka nakirooyinka almutasilatu weliba la xiriirta waa shardi kale laada nakirada ay ku camal fale waa inay la xiriirto haddii la kala dhex galo waa camal halaabeen laa fiihaa hawlun ah, laa fiihaa hawlun laadi iyo hawlun maxaa kala dhex galay fiihaa qabarkiiyo soo taqadumay khalaas wey laakiin ina iyo maxaan soo ogaanay maray camal fali kartaa jirta iyadoo isimkii laga fasdhiyey waa goorma waa markuu khabarku yahay daraf ama jarmajruur khabarku hadduu daraf iyo jarmajruur yahay inta la kala dhex isimka iyo inada ayaa ay camal falayda haddana halkaas maraa lafteedu ay heli mogta ee mutlaq iskama ahayn na iyo khawaadeedu marka ay camal fali kartay inta isimkii la khabarku kasoo hormaro waa markuu daraf iyo jarmajruur yahay mhm. khabarku waa markuu daraf ama jarmajruur u yahay halkaas mara iyada lafteedu aheed halkaas mara waa markuu khabarku yahay daraf ama jaar majruur laakiin leedaana xataa hadduu danaf iyo jaar majruur yahay hadii laga fasliyo isimka ma camalfali karto ma camalfali karto xataa hadduu qabarku yahay danaf iyo jaar majruur laakina camalahaa laada camalfalkeedu khaasan wuxuu gaarku yahay binakiraati nakirooyinka almutasilati la xiriirta bihaa laada nakirada la xiriirtay ku camalfali kartaa haddii waxa wey nakirada iyo la kala dhex galo laada xataa khabarki iyo daraf ah ama jaaru majruura hadduu kala dhex galo ma camal fali karto ma camal fali karto wadalika mihaalki naxwu laa saaxiba cilmin qof cilmi u saaxiib ah mamquutun ku loo caroodo ma ahaanin marka saaxiba cilmin maanta saaxibadaasay ku camal falayda maxaa yaele waa nakiro ila nakiro kalaa loo idaafiyey ah, nakiro kalaa loo idaaf macrifo kama kasban ah, taksiis unbuu ka ka kasbaday marka waa ay ku camal faleen waana mucrab weliba ila waa mudaafe laa saaxiba cilmin cilmi midu saaxiib ah mamquutun ku loo cadhoodo ma ahan isimkiina waa nasbido saaxiib ah khabarkiina waa rafcido mamquutun walaa cishriina dirhaman walaa cishriina dirhaman labaatan dirham inta agtayda kuma sugnaanin tanuna waxa weyaan cishriina ayaa isimkeediiya waa mulxaqaadii jafad kusalma ya-daasa lagu nasbiye waa mansuub wey waana mucrab weliba maanta maxaa yeelay waa mushabah bilmudaaf ah, waa mushabah bilmudaaf mushabah bilmudaaf weeyo waxa ka dambeeyu ku camal fala cishriin hadda maanta waa camal fale dirhamantaas ayadaa nasbinay ila dirhamantu waa tamyiis tamyiisu daadna daatada mubhamadaah caamil u ah, ah tamyiisu daad yaa caamil u ah daatada mubhamada oo la fasira cishriina amaanta waxay shabahdaa la yidhi daaribiina ha daaribiinay shabahdaa daaribiina ay shabahdayaa la yidhi walaa cishriina labaatan dirham cindii agtayda ma ahaanin marka hadda isimkii wuxuu ku misaalay laada isimkeediiu marna mudaafa marna shabiih bilmudaaf labada goorba waa mucrab marka laa saaxiba cilmin isimkeedii oo weliba mudaafuu miaali marka waa mucrab waa mucrab saaxibadu waa camal fale cilminta iyadaa ku camal fale saaxiba mudaafka saa camal fala mudaafileyga saa ku camal fala ay cishriinana waa camal faleho dirhamantay ku camal fale tamiiska iyadaa nasbiday marka labaduba waa mucrab labaduba waa mucrab wain kaana smuhaa laada isimkeedu hadduu aado gayra mudaafin mid aan mudaaf ahayn walaa shibhahu mudaaf mid shabahana aan ahayn buniya huwa isimka waa la binayna cala alfatxi fatxa lagu binayna isimku labadaas gooru mucrab noqdaa laada isimkeedu markuu mudaaf yahay iyo markuu yahay shabihun bilmudaaf laakiin hadduusan labadaas midna ahayn waa la binaynaa waa la binaynaa wa in kaana smuhaa laada isimkeedu hadduu ahdo hayra mudaafin midaan mudaaf ahayn walaa shibahu mudaaf mid shabahana aan ahayn buniya waa la binaynaa huwa isimkii calalfatxiyaa lagu binaynaa fii naxwi laa rajula nin walaa rijaala rag badan fi daari ma ahaanin naxwigeedaana fadxada lagula dirina macnaheedu waa markuu mufrad noqdo iyo markuu jamcu taksiir noqdo labadaas goor hayla sharcu ku keeni doonaa yubnaa calaa maa yusab low kaana mucraban hadduu mucrab ahaa lahaa wixii lagu nasbi lahaa ayaa lagu bineeya marka isimka mufradka ah iyo jamcu taksiirka labadaasu markay mucrab yihiin fatxaa lagu nasbiya marka hadday ismullaah noqdaan waa mabniya fadxadiya lagu binayna fadxadiya lagu binayna isimka mufradka iyo jamcu tagsiirka fii naxwi laa rajula hal nin fi daari ma ahanin walaa rijaala rag badanna fi daari ma aha naxwigeeda fadxa lagula binayna wa calayhi cala alfatxi de fadxada celi wa calayhi cala alfatxi o cala alkasri ama kasro ayaa lagu binaynaa wa yubna waa la bin buniya waa la binaynaa de huwa isimkii buniya waa la binaynaa ilaa shardiya galo ficilka de buniya oo maadiga mustaqbala laga macnayna ilaa shardiga ka horeeye wa in kaana smuha ka horeyday wa buniya waa la binaynaa huwa isimkii calayhi cala alfatxiga lagu binaynaa o cala alkasri ama kasra lagu binaynaa fii naxwi laa muslimaati laa muslimaata wixii lamid a ah. macnaha isimku hadduu noqdo jamcu muanafi saalim laada isimkeedu hadduu noqdo labaad khiyaar u leeda inaad tidhahdo kasra lagu binaynaa yubnaa calaa maa yunsabu low kaana mucraban wixii hadduu mucrab ahaa lagu nasbi lahaa aa lagu binayna inaad tira oo aad ku binaydo kasro iyo inaad tirahdo war kala farqi xaaladda horta mabniga u yahay jamcu musaalim iyo xaaladda uu mucrabka yahay kala fasli xaaladda mucrabka maxaa lagu nasbi jiray kasro maxaa lagu nasbi jiray xaaladda uu yahay kasro markan waa mabniga fadxa ku bine qaacidadaasna qaara maree marka fadxada saasaa keentay fadxadu waxa weeyaan waa farqan bayna mabniyihi wa mucrabihi tuxma masaalimka qaar ah la kala farqina xaaladda uu mafdiga yahay iyo xaaladda muxrabka yahay xaaladda muxrabka yahay kasraa lagu nasbina xaaladda uu mafdiga yahayna faatxaa lagu binayna saasna qaara u kale marka labadiiba kuugu banaan waa buniya waa la binaynaa huwa isimka laada calalya iyo a lagu binayna fii naxwi laa rajulayni laba nin fi daari ma ahaanin walaa muslimiina rag badanna fi daari ma ahan naxwigeeda tana waxa weyna haddii uu isimkii laada noqdo jamcu lmudakari saalim ama u noqdo musanne waxaa lagu dhinaynaa wixii lagu nasbi jiray sawya maahayn jamculka saalim iyo musanne ya-a lagu nasbi jiray ya-diyaa lagu binayna wa calalyaa-i wa buniya huwa isimkii waa la binaynaa calalyaa-i ya-a lagu binaynaa fii naxwi laa rajulayni laba nin walaa muslimiina walaa muslimiina rag badan fi daari daarta dhexdeeda ma ahanin hmm anta xaggeen mala socd waa maqne waa joogtay haddaad joogtay fiirihe wain kaana smuhaa laada isimkeedu hadduu ahaado gayra mudaafin mid aan mudaaf ahayn walaa shibhahu mudaaf mid shabahana aan ahayn buniya waa la binaynaa buniya waa ficil maadi oo majhuul ah waa la binaynaaho mustaqbala maxaa looga macnayna shardiga ka horaya shardi hadduu garana saas waa la socota cashar yajri waxaa soconaa majra inna ina makaano socodkeeda fii nasbi lismi isimka la kordhigidiisa ugu makaano socod ah iyo wa rafci lkhabari khabarka la godidiisa la la iyo socda ladaasaa faacilki yajri ah ladaasaa faacilki yajri ah faacilki yajri yajri waxaa soconaa majra inna ina makaano socodkeeda fii nasbi lismi isimka la kordhigidiisa ugu makaano socod ah wa rafci lkhabari khabarka la godidiisa ugu makaano socod ah la laadaas wey ayaa soconayda laadaasa faacilkaya jiri ah bihalaathati shuruudin shardiyaalo saddexaad ayna ku soconayn ah, saddex shardi marka la helo ayay ina la mid noqonayda ya walaa shibhihida miya kuu qoran miyaad ka shakid ood xaq say xaq u noqeen lagu cadmaayo hayradaa lagu cadfaa ha wain kaana smuhaa isimkeedii hadduu noqdo hayra mudaafin mudaaf keyrkiis hadduu noqdo ha walaa shibhahu walaa shibhahu mid shabahana uusan noqon ya ya ha laakiin meesha lagu cadfa iyo meesha lagu shabaha iskuma xirno walaa shibhaun ir haddee wain kaana smuha hadduu noqdo shibha mudaafin soo la dhihima de hadda macduufka laga daayo saasaa laleeya mudaaf lama keeni karo meesha ha macnahay ku xirtaa labadaba waa lagu cadfi kara labadaba waa lagu cadfi kara laakiin waxa weeyaan xagga macnahay mar walba ukhuduuce xagga macnahay ukhuduuce labada waa lagu cadfi kara hadda kahor tafsir isago kumaa noo sheegi fi suurati alancaam aakhirkeeda ha ha laadaana hayradu u taagan lakin laada ma aanan camal siin ya ha ha saasay noqo lakin hadde markaas waa markaad laada ism ka dhigto haddee ood camal siido leedasoo labadu kuma banaanay in bimacnaa hayru laga dhigo isim laga dhigo iyo in xaraf laga dhigo soo labada raabadma kuma banaanayn marka ay leeda bimacnaa hayru laga dhigo shibhi a oo leedaa mudaafa markaa shibhiga mudaaf ilayh noqon ah. laakiin weliba meesheedii tanu ma aha xataa waa markay ba iyo gasho iyo ahaa jirta taas hadda waxa wey leedaanu hayrigi ka dhiganta laadaanu hayrigi ka dhiganta laakiin maanta ayadu waa xaraf ixraabkii marka hayruda waxaa qaadanaya shibhada ila laadu maanta iraab iyadu ma qaadan kartee ixraabkii hayru ay qaadan laheeda shib qaadanay marka soo ma wain kaana smuhaa laada isimkeedu hadduu noqdo hayra mudaafin mid aan mudaaf ahayn walaa shibhahu mudaaf mid shabahayna aan ahayn buniya waa la binaynaa huwa isimkii cala alfatxi fatxa lagu binaynaa fii naxwi laa rajula nin keligiisa fi daari daarta dhexda ma ahaanin naxwigeeda lagula binayna walaa rijaala rag badanna fi daari ma ahaanin alagula binaynaa wa buniya waa la binaynaa calayhi cala alfatxiyaa lagu binaynaa oo cala alkasriyaa lagu binaynaa fii naxwi laa muslimaati naxwigeeda walaa muslimaata muslimaati iyo muslimaadka labada naxwigeeda lagula binaynaa wacalaalyaa-iya lagu binaynaa wa buniya waa la binina huwa isimkii calalyaa-yaa lagu binaynaa fii naxwi laa rajulayni walaa raj walaa muslimiina fi daari maaha naxweeda lagula binayna sharax yejri waxaa soconaa mujraa ina ina majraa dheh hulaaigii ka timide yejri waxaa soconaa majraa ina ina makaano socodkeeda fii nasbi lismi isimka la kordhigidiisa ugu makaano socod ah wa rafci lkhabari khabarka la godidiisa ugu makaano socod ah laa la ayaa ku soconayda bialaaati shuruudin saddex shardi kula soconay axaduhaa shuruudii midkeed an takuuna kownuhaa laada ahaanshadeeda weeye naafiyatan mid anfinayd ay ahaato liljinsi lixukmi lkhabari khabarka xukunkiisay anfineeho can iljinsi jinsigay ka anfineen oo naafiyatu lilwuxda meeshaas ku baxday naafiya lilwaxda taasa meesha ku baxday taasu waxa weeyaan iyadu isim ma nasbide waa rafcidaa tan marka waxa weya waa inay jinsigo dhan anfido calaa sabiili tansiisi weliba nas waa inay ku taa anfinta nas cumuumka waa inay nas ku taa tan kabe tan kale ala sabili duhuur ay ku aheed ayadu nafyiga oo jinsiga laakiin waaxidnimada waa aqbali kari laakin ala sabiili duhuur waxay ku aheed inay jinsigo dhan anfaydo oo cumuumka iyadoo lafteedu waa faa'iideydaa laakiin midna nasay ku tahay midna daahiray ku tahay wathani shardiga labeeya an yakuuna waa inuu ahaado huwa isimki an yakuuna waa inay ahaadaan macmuulahaa macmuulaani ay ahed waa musanihii an yakuuna waa inay ahaadaan macmuulahaa laada labadeeda macmuul nakiratayni laba nakiro waa inay ahaadaan laba nakiro waa inay ahaadaan whaaliu shardiga sadexeeya an yakuuna alismu isimku waa inuu aada muqadaman mid la hormariyey walkhabaru khabarkiina mu'akharan mid la gadaal mariyey oo tartiib ay ku yimaadaan oo aan khabarku soo hormarin khabarkeedu ma hormari karo walow jaaran wa majruuran wa darfan fa in inkarama hadduu dhimanaado ashardu shardigii alawalu ee horreeyey shardigii ugu horreeyo ah an takuuna naafiyata liljinsi waa inay noqoto mid jinsi alfayda shardigaas hadduu dhimanaado oo ay noqoto naafiyatan lilwaxda fain inkarama shardu shardigii hadduu dhimanaado shardiga alawel ee horreeyey wadalika mihaalkii wadalika ay inkhiraamu shardi alwal shardigii horreeyey dhimanaantiisii haabitun waa sugnaana bian kaanad inay ahaatuu ku sugnaana naahiyatan mid wax nahyinaysa naahiyatan mid wax nahyinaysa ay noqoto ah, waana ka baxday naafiyanimada iqtaasaad iqtaasad waa jawaabki inta shardiyada fain inkarama hadduu dhimanaado ashard lwal jumla muctarida soo kale dhex gashay oo ah wadalika inkiraamu shardi alwal haabitu wuxuu ku sugnaanaa bian kaanad inay noqoto naahiyatan e iqtaasaad leeda naahiyada waa gaar noqone bilficli ficil ay ku gaar noqoneen wajazamadhu ficilkana waa ay jasmine wadalika mithaalkii naxwo laa taxzan ha murugoonin abubakarow abubakar sidiiqow ha murugoonin in allaaha allah macanaa la jirkeenna ayuu ahaaday alla nala jire oo anigii adiga saddex nagu ehe ha murugoonin nabigaa saas ku leh markaasa ilahay nooga warramo laa taxzan ha murugoonin in allaha allah macnaa la jirkeen waa maciyo khaasa weeye binasri watayidi walxifdi w waa maciyo khaas ah oo maciyadii caamkaeed oo bilcilmi alixaadatu bilcilmi walqudrati ah ma aha macalfaidku laa taxzan wey ow zaaidatan inay noqoto bian kaanat naahiyatan ow zaaidatan inay noqoto lam tacmal shay-an shayna camal fali me ah, shayna markaas camal fali me naxwu maa manacaka maxaa kuu diday ibliis alaa tasjuda inaad sujuuddo alaleeyahy inaad sujuuddo xaa ku diiday laada naafiye lagama dhigi karo maxaa yale macnihiyaan aqbali karin hadii la yidhaahdo inaadan sujuudin ood sujuudda iska daydo maxaa arintaas ku diiday macnuu wuxuu noqonaa sujuudaa lagu haysta ibliis ta sujuudaa sujuudii lagu haysta a macnuhu noqon hadii naafiye laga dhigo ta sujuuday oo u sujuuday amarkii alla inta qaato male u sujuuday aadam aa lagu haystaa macnuhu noqola oo laleeyahay war maxaa kuu diiday sujuud la-aan wadiga sujuudaye sujuud la-aantu xaa kuu diiday aan macnuhu noqola mana ahan saas oo aayaddu ay soo aroortay waxa weeyaan fi suurati mhm, ku soo aroortay ayadoon lahayn leeda maa manacaka maxaa kuu diiday anlaa tasjuda inaad sujuuddo wey shayga laga rabay oo uu oo lagu la-yahay waa sujuuda marka war maxaa sujuuda kuu diiday waa naafiye marka maaha waxa wey naafiye maaha ee waa sila inkastoo quraanka aanka zaaid la waa sila id waqti inaad sujuuddo ka aan ku amray o naafiyatan inay noqoto bian kaanat naahiyatan o zaaidatan o naafiyatan mid anfinayda lilwaxdati kalinimo camilad waa camal fale camala laysa layse camalkeeda camal fale naxwo laa rajulun wax nin ah fi daari daarta dhexdeeda ma ahanin marka fiiri laa rajulun nin oo dhan si daari ma ahaanin caamay ku ta laakiin caamkaas waa calaa sabiili duhuur ee nas kuma aha saas darteeda waa la dhihi karaa bal rajulani marka waa caddaana inaysan cumuum ahayn oo hal xaba la diidaayo bal rajulani waa ku banaanta waxa weeyaan cumuumka daahir ayay ku tahay markaan kaleeto calaa sabiili duhuur ay u faa'iideynayan ee nas kuma ah ee nas kuma aha naafiyatu lilwaxdati naafiyatun lilwaxdati camiladu way camal faray camala laysa naxwu laa rajulu nin fi daari daarta dhexda ma ahanin bal rajulaani ahaadeen bal rajulani ayaa ahaadeen marka cumuum ba loolama jeeda hadda hal xabaa loola jeeda fiiri maba faa'iideyn marka cumuum maanta maba faa'iideynba hal nin bisay anfiday oo waaxid soo ma jeed marka cumuum ma faa'iideyneyn maanta soo ma jeedid maxaa yale waa ixtimaali kartay ixtimaalkii marka waa laga buriyey ixtimaalkiyaa maanta soo baxay awel cumuumka waa asal waa waa faa'ideynaysa laakiin cumuumkii maanta inaysan jirin waxaa tusay bal rajulaniyaa tusay inaan maanta cumuum loola jeedin wa in inkharama hadduu dhimanaado axadu shardayni labada shardi mid ka mid a labada shardiyi al akhiireyni oo dambeeyaan lam tacmal ma camal falaydo labadii shardi oo kale ahaa an yakuuna macmuulaha nakiratayni iyo shardigii kaloo ahaa an yakuuna alismu muqadaman walkhabaru mu'akaran dii labadaa shardi mid kamida la waayo kan hore la waayey macnaheedu waa maxay isimkiiaba macrifo noqday shardigaas saddexaada la waayey shardiga kalena waa maxay khabarkiiaba soo hormaray duraba daarafka ijaabintigoor noqdo mar haddii labadaa shardi mid la waayo oo labada macmuul waxaa la rabaa nakire inay noqdaan macrifo mid kamidhu noqdo amase uu khabarku ka soo hormaro isimka markaas wajaba ihmaaluha wa takraaruha laba shay a waajibayda wa in inkarama hadduu dhimanaado axadu shardayni labada shardi mid ka mid a ah. labada shardi al alakhireyni oo dambeeyaan lam tacmal ma camal falaydo wawajaba waxaana waajibaya takraaruhaa wawajaba waxaa waajibaya takraaruhaa laadii la soo celcelinteeda labadaas shayaa waajibay ma camal falaydo waa in la ihmaaliyo masalada hore aan ku laabto waxaan laada naafiyada warka ah waxaan wax kale uga laabamayne laada naafiyatu lijinsi ah nasay ku tahay cumuumka taksiis ma aqbalaydo macnaheedu maaha laakiin cumuum kama baxayda wey weligeed hadii la khasiiso xataa inta kale cumuum ku baaqi noqona oo fardi hadii laga reebo inta kalaa nafyigu ku baaqi noqonaa wey laakin laa naafiyatu lilwuxda daahiray ku tahay cumuumka inaan cumuumba loola jeedinaa dhici karta marka saas wey ma ahan waxa weeyaan laada naafiyatu ljinsi ah oo naska ku ah nafyiga lama naska ku ah cumuumka lama khasiso wey wax ay gasho maaha waa la khasisi karaa mhm. waa la khasisi karaa laakiin haddii xataa la khasiso oo afraadda mid kamida ah xukunka laga saaro inta kala cumuumkii baaqi ku noqoyda oo weligeed ayada ma dhici karto inaan cumuumba loola jeedo ma dhici karto laakiin laa naafiyatu lilwaxda inaan cumuumba loola jeedo inaad dhici karto sida hadda miaalkan oo kale asalka laakiin waa inay cumuum faa'iideydo laakiin inaan loolaba jeedin aad dhici karto sida miaalkan oo kale saasay ahayd masalada meel kalaan ula kacayba wain kharama ah hadduu dhimanaado axadu shardayni labada shardi mid kamid a ah. labadii shardiya alakhirayni oo dambeeyeen lam tacmal ma camal falayn labada shardi oo dambeeyeen waxay ahaayeen in ay labada macbuulba labada macmuul oy qaadayda nabaduba nakiro noqdaan iyo in isimka iyo qabarka isimku horeeya qabarkuna dambeeyo labadaa shardi mid kamida ah hadii la waayo lam tacmal wawajaba takraaruha in lagu soo celceliyana waa waajib mihaalul awali kan oda mihaalkiisi ayadoo macmuuliyaalkii mid kamida macrifo u noqday laa zaydun zayd fi daari ma ahaanin walaa camruna ma ahaanin khalaas laa zaydun isimkiiya macrifo noqday maba camal fali karto markaas ma ku camal fali karto marka in la camal haleeya waajib oo leedahay zaydun mubtada fi daari khabar walaa camrun weliba laadana la soo celiyo wa mihaalu thani ka labaad mihaalkiisi oo ah ayadoo khabarkii isimka ka soo hormaray waxaa la rabay isimku inuu horeeyo laa fiihaa qamrada jannada dhexdeeda ma ahaanin qawnun madaxwareer walaa hum ahlu jannuhuna ma ahaanin yunzafuuna kuwa la caqli gororiyo canhaa liajlihaa qamrada darteed caqligu gorori maaho ma marqaamaya oo kuwa la marqaamiya ma aha ah, shayga haddii weelka wixii ku jira laga dhamayna waa la gororiyey soo lama yidhah qamrada adduun qofka cada caqligiisa waa la gororiyaa dis kuma harto ah marka laakin jannada aakhiro qofka cabaa ma marqaamo caqligiisa marka ma isdhimo caqligiisa waa u baaqi laa fiihaa jannada ah, laa fiihaa qamrada dhexeeda ma ahanin qamradii aakiraa laga hadlay laa fiihaa qamradii dhexeeda ma ahanin qawlun madax xanuun midda adduunka madax xanuun ah, dadka qamrada caba madax iska xanuuna mhm. walaa hum ahlu jannihii cabayna ma ahaanin yunzafuna kuwa la caqli gororiyo canhaa liajlihaa qamrada darteed loo caqli gororiyo oo caqligu kama tago ma marqaamaan wey marqaanna male madax wareerna male madax wareerna male labada midna male macanshaahidku waxay tahay laa isimkii iyo qabarkii qabarkiia soo hormaray weliba asagoo jaar majruura fiiha fiiha fiiha lownuna isimkii gadaalu maray khalaas waa la camal haleeyey waana la soo celceliyey laadi waida stawfad hadday oobsato laadi a shuruuda shuruudii falaa yaklu ismuhaa falaa yakluu ka marnaama ismuha isimkeedu imaa an yakuuna inuu ahaado mudaafan ku la idaafeeyey ow shabiihan mid lagu shabahay bihi bilmudaafi mudaaf lagu shabahay ow mufradan mufrad saddexdaas ka marnaama waida stawfad hadday oobsato dhammaystiranto laadii a shuruudii falaa yakhlusmuhaa isimkeedu ka marnaamaa imaa an yakuuna inuu ahaada mudaafan mudaaf ow amase shabiihan mid lagu shabahay bihi bilmudaafi mudaaf ow mufradan ama mufrad ow mufradan ama mufrad inuu noqdo saddexdaas mid noqon kara fa in kaana isimkeedii hadduu ahaada mudaafan ow amase shabiihan mid lagu shabahay bihi bilmudaafi dahara nasbu nasbihiyaa ka muuqana fiihi isimka dhexdiisa isimka nasbu waa ka muuqana falmudaafu mudaafkii ka qawlika hadalkaaga oo kale weeye oo tidhahdo laa saaxiba cilmi qof cilmi u saaxiba mamquutun ku loo carido maahan laada isimkeedii mudaafu noqday saaxiba mudaaf cilmin mudaafu iley khalaas nasbadii waa ka muuqatay laa saaxiba cilmin mamquutunna waa khabarkeedii walaa saaxiba juudin deeqsinima qof u saaxiib ah madmuumun ku la ma ahaanin walaa saaxiba juudin deeqsinimo qof saaxiba madmuumun ku lacebeeya maaha waxa waya haddana isimkeedi waa mudaaf waa lamid wa shabiihu kii lagu shabahay bilmudaafi mudaafka maladii kii weye itasala bihi uu la xiriirsaday shay-un shay min tamaami macnaahu liajli tamaami macnaahu macnihiisa dhammaystirankiisa darteedna loola xidhiiriyey ah, macnuhu inay dhammaystirmo darteeda loola xidhiiriyey wshabiihu kii lagu shabahay bilmudaafi mudaafka maladii kii weeye itasala uu la xidhiirsada bihi maaga shay-un shay min tamaami macnaahu liajli tamaami macnaahu macnihiisa inuu dhammaystirmo darteedna loola xidhiiriyo shabiih bilmudaaf waxaa la dhaha isim uu gadaal kala xidhiiro macmuulkiisa amase shay kaloo macnaha u dhamaystira shay macnaha dhammaystira marka macmuulu u ama macduufu noqda labadu mid noqda wax kale maba noqdeen ilaaba afar shay ayaga dhamo wuxuu noqonayaa ama macmuulu noqon ama macduufu noqon wax kale ma noqdo shaygaas macnaha dhamaystiraya macmuulkaasuna imaa marfuucun wa imaa mansuubun wax kale ma noqon kara majruur ma noqdo majruur ma noqdo hmm, majruur ma noqdo imaa marfuucun wa imaa mansuubun noqona waa noo imaana matniga ku arkayna waa shabiihu kii lagu shabahay bilmudaafi ma waa ismullah ma ismullah wey ismulaagaasu itasala ula xagiso bihi ismulaaga shay-un shay min tamaami macnaahu liajli tamaami macnaahu macnihiisa dhamaystirankiisa darteed ula xagiibsaday imaa marfuucun imaa huwa maagii marfuucun kula goday inuu ahaado yaa caamiloo lagu goday bihi bishabiih shabiiha lagu goday oo caamil u ah bihi bishabihiya lagu goday oo caamil u ah ismulaaga caamil ah naxwu laa qabixan mid uu xun yahay ficlu ficilkiisa mamduuxun wax la ammaano ma ahaanin mooryaan iska ammaanay ha mooryaan aad iska ammaanay hogaami kooxeeda aa leeda midkaan horta naga qaraabadan hogaami kooxeedka khayrna male iyaga dhameeyo laakiin midkaan xoogaa tawxiidku jecelya markaad soo booqato way ku leediin bal tawxiidka si fiican igu sharaf hmm. ay hogaami kooxeedyadaan dhihi jirin yab hogaami kooxdeeda kulli waa mujrimiin ilaa kan jufadaada maahan saasaan ku arki jirnay mogta ah, nin walbaa markuu kuu sheega waa hogaami koox shayaadiin iyo midkaan maarata xunkaan isku jufada nahay xoogaa isaga waxaan ugu begani xagga tawxiidka waa ku roon yaho markaad soo booqato wuxuu kuleeyahay waa kuleeyahay dhahdo bal niyo tawxiidka iyo waxyaalaha oo naarta lagu galo xooga iyo shar taas intaas qaarna waa dhihi jireen boqol soon wey waxaan la yaaba kaas u tegi ilaa isagoo sooman maahan de waa kuwa saas u cabi jiray Ah. waxaan kula yeelnay ninkaas soonka ah. nina <laughs> waxay dhihi jireen salaatuleyl taasu horta caan ku yahay goaankaxaadka hebel kulle da waa wada yaqaan ya salaatuleyl di layra waa la yaqaan kila dhihi jire ah, waxda goaankaxudeeyada bal qabyaaladu meeshay soomaaliya ka gaartay dulligeedu meeshay hmm. qabyaaladu ka gaartay soomaaliya dulligeedu bal ka waran washabiihu kii lagu shabahay bilmudaafi mudaafka maa ismulaa weeye itasalow la xiriirsada bihi isimka shay shay min tamaami macnaahu liajli tamaami macnahu macnihiisa inuu dhamaystirmo darteedu la xidhiidsaday imaa marfuucun imaa huwa waxa weeyaan shaygaas imaa huwa shaygii marfuucun ku la goday inuu ahaado bihi bishabiihi lagu goday naxwu laa qabiixan miduu xun yahay ficluhu mamduuxun wax la amaano ma ahan ee iskadaa ku dambaabina la qaybsan baladeed qabiixan oo isim faacil min qabuxa ka yimid waa qabiixan oo isim faacil oo oo laasi laasima ka yimid haddii ficil laazim ka yimaado faacil kaliyu qaadaan ila qabuuxuu ka yimid oo ficilkiisaa xumaaday ahaa qabuuxa ficluhu eh, laa qabiixan mid wuxuu yahay ficlu ficilkiisa mamduuxu wax laamaana ma ahaanin oo mansuubun inuu yahay mid la kordhigay shaygu bihi bishabiih lagu kordhigay ama shayga gadaal ismilaaga kala xiriirtana wuxuu noqonaa mansuub waxaana caamilaho ku camal falaa bihi shabiiha ismilahi baa ku camal naxw laa taalican maantana waa ism faacil oo ficil mucada ka yimid ficil mafcuulu gudbaaya laga keenay mhm. alaca aljabala buurtiioo koray laa taalican mid koraaya jabalan buur xaadirun mid joog maahan hadda fiiri ismulaagi daalican gadaal maxaa kala xidhiidha jabalan oh. laa qabiixan ficlu qabiixan maxaa gadaal kala xidhiidha ficlu hadda fiiri marka laada isimkeedii qabiixan uu noqday gadaal waxaa kala xiriira ficluhu waa shay macnaha dhamaystira ah, waa shay macnaha dhamaystira ficluhu haddaan la sheegin macnuhu ma dhamaystirma laa qabiixan mid xun halkuu ka xun yahy ma qowlku ka xun yahy ma ficilku ka xun yahay ma midabkiisa xun halkee ka xun yahy laa qabiixan mid xun yahay ficluhu macnuu dhamaystirmima ilaa ficluhu la sheego marka maanta ismulaadi waxaa la xiriira wax macnaha dhamaystiray ah. aw eh, mansuubun bih naxwo laa daalican mid koraayo hadda hadii aad intaas ku goo ku joojido daalican leeda isimkeedii gadaal waxaa kala xidhiidha wax macnaha uu ku dhammaystirmaa jabalan haddaadan sheegin macnuhu ma dhammaystirma waxaa la fahmaa inaad un mid wax koraayo sheegtay laakiin ma diyaaradu kora ma baabuuru kora ma geedu kora ma buuru kora ma lama yaqaan macnuhu ma dhammaystirna laa daalican marka daalican gadaal maanta waxaa kala xidhiidha jabalankaas waa mafcuul biigi daalican ah, faacilkiisi waa damiir jabalan waa mafcuul biigiisi macnuhu ma dhammaystirma ilaa la sheego khalaas markaasoo kale waa mucrab marka mucrab way ismulaaga laa daalican mid koraayo jabalan buur xaadirun mid jooga ma ahaanin ow makfuudun oo huwa sheegii makfuudun waa mid la hoos dhigay bikhaafidin aa lagu hoos dhigay khaafidkoo yatacallaqu ku tacalluqa bihi bishabiihi naxwo laa khayran mid ka khayr badan min zaydin zayd cindan agteena maahan min zaydin hadda waa nasbisan min zaydin waa nasbisayn hmm. min zaydin waa nasbisayn sax maan see sax u min zaydin waa majaal majruur ay mahaydin haycaddigeen maxalkuu ka nasbisanya laa xawla walaa quwata illa jaar majruur oo dhan sow ma aanaan dhihin waa mansuub maxalkiisu marka laga reebo naab faacil marka laga reebo qaacidadaas waa ku celcelinayaan la sii jaar majruur oo dhan meeshaad ku aragto waa leedaha maxalkaa ka nisbisayn lafdiga hadda midaad weli wada adigu waa lafdigii kuwaad sheegaya lafdiga lafdigaa laba maxal ah, xuruufuljar shabiih bizaa'idaad aadi haddana waxaa leedahay jaar majruur oo dhan maxalka waa ka nisbisan yahy fii nasb inuu yaalla marka laga reebo jaar majruurka naab faacil noqdo isaga fii maxali rafc inuu yaalla dhammaantaa majruurka kale fi macna nasb inuu ma laga hadlaayo isimka majruurka keligiis markaan ee marka waxaa laga hadlaa waxa weya xarfu jerka iyo isimka majruurka labadooda isku dar labadooda marka la isku daray marba hadday tacaluqaan waa mafcuulba horta marka fii maxali nasbina yaalan marka laga reebo naayo ki dhacay kaasuna fii maal rafcinu yaalla marka hadda min zaydin fii maxali nasbina taal idan marka saddexduba waxaad leedahay midka koro fii maxali rafcin kan dam waxa wey waa rafcisna kan damena waa nasbin kanuna waa fi maxali nasb inuu yaalla keliya waxaa maqan marka macduuf haduu yahay laa halaaثatan wa halaathiina ad leedahay laa halaaثatan wa halaaثiina laa halaaثatan wa halaaثiina rajulan marka laa halaaثatan wa halaaثiina rajulan cindi taasoo kaleetana iyadana la mid waa shabiih bilmudaaf intaasuba ka teg dhamaan sad afartaas wey shabiih bilmudaaf inuu waxa wey ismulaadu waxa ka dambeeya rafciyo ismu ismulaadu waxa ka dambeeya nasbiyo inuu ismulaadu waxa ka dambeeya jaamishuur ku tacaluqaayaan ay ismu ismulaada iyo inuu waxa ka dambeeya uu yahay macduuf lagu dul cadfa waa afartaas shabiih bilmudaaf haddaad maqasho waaya shabiih bilmudaaf halkaasuu ku dhamaaday mudaafna waa la garto waa kasii horeeyey wain kaana huwa isimkii mufraden mufrad hadduu noqdo ey mufrad xaa loola jeeda baabkan iyo baabullah waxaan rabaa baabkan baabullah waa sage baabkan iyo baabulmunaadaad maa laysa mudaafun ala shayin bilmudaf waa meesha ajrumi kusoo martay wain kaana ismullah hadduu noqdo mufradan ey kayra mudaafin hadduusan mudaaf ahayn walaa shabiihan tanwiin ahayn taalif ku taagto walaa shabiihan bihi bilmudaafi mudaaf mid shabahana uusan ahayn fa inahu isimkaas yubna waa la binaynaa calaa maa kiya lagu binayna yunsabu huwa isimka lagu kordhigayo bihi maaga oo min xarakatin ow xarfin hmm. wain kaana huwa ismulaagi mufradan hadduu ahaado ey hayra mudaafin hadduusan mudaaf ahayn mufrad saasaa maanta loola jeedaa walaa shabiihan bihi bilmudaafi mudaaf mid lagu shabahayn uusan ahayn fainahu ismullada yubnaa waa la binaynaa calaa maa kii a lagu binaynaa yunsabu huwa isimka lagu kordhigo bihi maaga wixii lagu kordhigi jiray oo min xarakatin ah dhe soo qadaree maahan kitaabka inay ka mid tahay macnaha wey min xarakatin oo xarfin ah wixii lagu nasbi jiray baab macrifat calaamaat alaam markii la joogay wixii lagu nasbi jiray min xarfin min xarakatin oo xarfin ah fiiyaa lagu binaynaa low kaana hadduu ahaa laa muxraman muxrab hadduu muxrab ahaa lahaa wixii lagu nasbi lahaa kaasaa lagu binaynaa fa in kaana ismuleegi hadduu noqdo mufradan mufradan taanfiiri iyo mufradan tii hore shaqa iskuma laha bal fiiriya ha wain kaana mufradan maxaa loola jeeda maa laysa mudaafan wala shabe bimudaaf fain kaana mufradan maxaa loola jeedaa maa laysa musanam ha mufradka cadigaha loola jeeda oo baa fain kaana mufradan tadamir mufradki caadigaha ee baabu macrifat calaamatu xarfa lagu sheegi jiray ma laysa muhanan walaa majmuucan walaa mulxaqan bima tiya loola jeeda marka labadooda kala fa fain kaana hadu noqdo ismulaagu mufradan mufrad ow jamca taksiirin jamc taksiirka uu ku cadfaaba kubara ow jamca taksiirin uu noqdo buniya ismullah waa la binayna cala lfatxi fatxa lagu binayna naxwu laa rajula hal h laa rajula wax nina dhe fi daari ma ahani walaa rijaala fadxadaasaa lagu binayna haddii baabkan baabulaa la joogo iyo baabka baabulmunaadaa baabkan marka la joogo fiiri iyo baabulmunaada iyo fatxa iyo nasba fariga udheeey farqiga udhexeeya oo fatxa haddii lagu yidhi waxaa loola jeedaa bina waa mabni kelmadu haddii la yidhaahda nasbana waa muxrab kelmadu laakiin baab macrifat calaamat alxraab waa isku mid oo nasbana iraabku aha fadxaduna calaamadiisii yahay calaamadiisii yahay laakiin halkan waxaa lagu kala u kala sheegaa nasbada waa wax iraaba loola jeeda fadxadana dinaa loola jeeda fa in kaana ismullah hadduu noqdo mufradan ow jamca taksiirin uu noqdo buniya waa la binayna huwa isimka cala lfatxiga lagu binayna naxw laa rajula wax nina fi daari maahanin walaa rijaala wax raga fi daari maahanin wain kaana ismullahi hadduu noqdo muhanan ow jamca mudakarin saaliman ow jamca mudakarin mudakr jamciis hadduu noqdo jamacaasoo saalima nabad galay fa inahu ismullah yubnaa waa la binayna calalya iya lagu binayna kamaa yunsabu sidii loogu kordhigi jiray bilya ha mufrad iyo jamcu tagsiir moogtahay fatxaa lagu nasbi jiray fatxadiyaa lagu binayna musane iyo jamcu kursalimna ya-a lagu nasbi jiray ya-diyaa lagu binayna taqul waxay leedahay laa rajulayni laba nin fi daari ma walaa muslimi hay qalad badana walaa muslimiin a ah, laga rabaa meesha jamcusalim a laga rabaa walaa muslimiina ala ah, ah, rabaa muslimeyn maaha musana waa la miaaliyey meesha laba miaala laga rabay musanai jamcusalim a laga rabaa rajuleyni waa musanihi walaa muslimiina rag badana muslimiina cinda agteeda ma ahani wain kaana huwa isu laagi jamca muanahin dhadiga jamciisa hadduu ahdo jamacaasoo saalima nabad galay hmm buniya waa la binaynay ismillah calal lagu binayna kamaa kaana yusab si loogu nisbi jiray aha waqad yubnaa in la bineeyana waa la arka cala alfatxi oo la khilaafo dariiqadii ixraabka naxwo laa muslimaati gabdho badanoo muslimaada fi daari ma ahanin muslimaati aad leedahay kasre keligeeda saaree walaa muslimaatana waa dhigi kartaa farxa keligeeda laakiin marna tanwiin kuma jirto meesha waqad ruwiya bilwajhayni labada wejba jaxmar saalim waa lagu wariyey waqad ruwiya waa la wariyey qowlu shaaciri shaacirka qowlkiisi bilwajhayni ayadoo jaxmar saalimkii kasre lagu bineeyey iyo ayadoo jaxmar saalimkii fatxa lagu bineeyey oo wuxuu yidhi walaa saabiqaati diracyaal waasic ah walaa ja-waa-a guuto xoog leh oo ciidan ah guutadaasoo baasilatan geesiyad ah taqil manuuna geeriyaalka mid ilaalida ma ahaanin taqil manuna geeriyaalka mid ilaalida ma ahaanin lada stifaa'i ajaalin ajalyaalka dhammaysashadood agteeda mar haddaad ajalka dhammaysato ciidan xoog leh ay ugu hareeraysan guuto fiican oo istaafahan wataa hmm, guuto fiican oo istaafa dirac biraadna waa igu jiraa baabuuran xabaduba kelinan wataa mala kaa celima mar hadda ajashu dhamaas dirac biraad aan xabadu karin walaa saabiqaati dirac bireedyaal waasca waa qamiisyaal oo bir ka samaysan oo hubka laga gashan jiray walaa saabiqaati dirac bireedyaal waasca walaa jawaa-a ciidan guuto xoog leh jawaa waa guutada ciidanka xoogga leh guutadaasoo baasilatan geesiyad oo isaaf ku ah taqiin mid ilaalida ma ahaanin almanuuna geeriyaalka lada stifaa'i aajaalin ajaliyaalka ajalka ilaahay kuu qoray oofsashadiisa agteeda ajaliyaalka qof walba marku ajalkiisa oofsado wey allah subxaana wa tacala alam sal allahu wslam wbaarik ala